واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمه للعالمين بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صنائع المعروف تقيء ميتة السوء وصدقة السر تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله kulligeen ka hadlaya kalala hadlaayo intuba waxaan u baahannahay maaragtaan inakaa ilaahay u baahan ilaahay inakaa u baahan diinta islaamkana inakaa u baahan kalluunka noloshiisa ilaahay wuxuu dhexgeliyay waa biyaha dhexdooda weeyaan hadduu biyaha ka dhex baxo uu dhimanayaa bani aadamkana cizigooga sharaftooda aakhiradooda adduunyadooda meeshay ku hagaagaysa ilaahay waxuu ka yeelay waa diin hadday diinta islaamka dadku ay ka dhex baxaanna way dhimanayaan marka kulligeen inakaa u baahan ilaahay inakaa u baahan salaadaan tukanay inakaa u baahan diinta inaan maqalo oon isku baraarujino oon ka wada hadalno inakaa u baahan rasuulkeeni udgoona calayhi الsalaatu wasalaam ibn mascuud radia allahu canhu ayuu ku yihi qur-aanka dusheeda ku akri waa nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam ayaa arday ardaydiisii ka mida ka dalbanaya qur-aanka inuu dushiisa ku akriyo marka cabdillaahi bnu mascuud radi allahu canhu wuxuu yihi aqra' calayka wacalayka unzil yaa rasuula allah ma adaan dushaadan qur-aanka ku akriyaa qur-aanku aduuba kugu soo degey waxau nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu ugu jawaabay inii uxibu an asmacahu min hayrii qur-aanka waxaan jecelahay inaan dadka kale ka dhagaystee dusheeda ku akhri buu nebigu yuhi calayhi salaatu wasalaam qur-aankuna waa wacdigii ilaahay waa bayaanka ilaahay tabaaraka wa tacaala uu khalqigiisa u jeediyey weeyaan haddii qur-aanka dushaada lagu akhriyo ama qur-aanka adigu aada akhrisanaysid ama meel ilaahay wacdigiisa lagu hayo aada maqasho waxaad ogaataa qur-aanku waa wacdiga ilaahay waa wacdi waa bayaan waa balaaq hada balaaqu linnaas waliyundaruu bihi waliyaclamuu anama huwa ilaahu waaxidu وليذكر أولو الألباab hada bayaan lلnaas qur'aanku waa bayaan waa mawcido markaad qur-aanka akhrisanaysid ama quraanka dushaada lagu akhrinayo waxaad ogaataa bayaanka ilaahay uu khalqiga u jeediyey ayaa adiga dushaada lagu akrinaya marka nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam waxa ugu jawaabay ardaygiisii inii uxibu an asmacahu min hayrii waxaan jeclahay qur-aanka dadka kale inaan ka dhegeystoon ka maqlee dusheeda ku akri buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam faqara'tu calayhi suurata annisaa suuraddaasaan dushiisa ku akhriyay buuhi nebiga dushiisa ilaa laga gaadha aayaddaas fakayfa ida ji'naa min kulli um-, ummati bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida markaan halkaa uu maraayo ayuu nebigu yihi xasbuka alaan hadda qur-aankaa halkii aan rabay aad gaadhsiisee intaasaa igu filana jooji buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa kugu filaatay intaas deedna saxaabigii wuxuu yihi nebiga ayaan xaggiisa daymooday waaba nebi moxamed sal allahu calayi wasalam oo labadiisaa indhood maaragtana ilintu ay ka daadanayso inaku maanta qur-aankii waan maqlaynaa wacdigii waan maqlaynaa laakiin isbedelkii uu yaryahay aayad qur-aanoo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dushiisa lagu joojiyey ayaa nebi maxamed uu la ilmeeyey <clears throat> fakayfa idaa ji'naa min kulli ummati bishahiidin xaalku sidee buu ahaan doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan keenno iyada iyo nebigeedii oo maragga ku furaya inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey adigana markhaati aan kuu soo joojinno xaalo aada ku marag furi doonto ummadaada inaad diintii aada gaadhsiisay ana nabigeenu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ayuu tadaburayey qur-aanka ayuu ka fikiraya qur-aanka markuu akhrisanayana uu ooyi jiray oo caaisha radia allaahu canha waa tii tidhi salaata leylka markuu nebigu tukanayo rakacad keliyuu nebigu ku tukanaya suurat lbaqara iyo ala cimraan iyo suurat nisa sarajooga dheeridiisa ayaa nebigu lugihiisu ay bararayeen deedna markaabay ku tiri lima tasnacu haada yaa rasuul allah yaa rasuul allah maxaa sida naftaada aad ugu kalifaysaa ilaahay adiga macsuum buu kaa dhigo dembigii horena waa kaa dhaafay kii dambena waa kaa ilaaliye markaabuu nebigu ugu jawaabo wuxuu ku yidhi afalaa uxibu an akuuna cabdan shakuura miyaanan jecleen inaan ahaado aniguna addoon rabbigiisa ku shukrinayo ku mahadnaqaya aayad ka hadlaysa ilaahay tansiihdiisa hadduu marana nebigu ilaahay buu nasahayey aayad ka hadlaysa maaragtaane jannada hadduu dul marana jannadu ilaahay weydiisanayey aayad naarta ka hadlaysa hadduu nebigu iskor taagana naarta ayuu ilaahay ka magan galayey aayad ka hadlaysa ilaahay weynigiisa hadduu marana ilaahay buu nebigu weyneynaya calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a salaadii subax ayaa la gaadhay sunnaha nebigu sal alla alay slam aqaladiisu kusoo tukani jiray inaku maanta salaada farad iyo sunnaba waxaan la imanay maaragtane waa masaajidii aqaladeenii nasiib maxaan u yeelnay salaada sunada salaad sunno ah uu qofku tukado buu nebigu xadiid ku yidhi salaadu qofku aqalkiisa ku tukanaya ayaa ugu fadli badan ilaa salaada faradka mooyaane salaada sunnayaasha sunnaha ugu fadli badan waa sunahee waa sunnaha lagu tukado xaafadaha faradka mooyaane faraaidana masaajida loogu talagalay sunnadana waxaa fadli badan sunnaha aqalka lagu tukanayo si aqalkii uu noqdaa aqal masaajidka cilaaqo la leh hadda aqalka salaada lagu dhex tukanaayo oo qur-aanka lagu dhex akhrisanaayo oo dadka aqalka jooga mar walba ilaahay ay aqalka ku dhex xasuusanayaan oo aakhirada ay aqalkooga ku dhex hadal haynayaan aqalkaasi wuxuu noqonayaa kalmasjid laakiin aqaladii haddii aanan ilaahay lagu dhex xusaynin salaadna aan lagu dhex tukanaynin diinna aan lagu baranaynin waxau noqonaya aqalkaasi qabri bannaanka dulyaaluu noqonaya laa tajcaluu buyuutakum maqaabira aqaladiina qabura ka dhigina buu nebigu yihi sal alla alay wasalam imaam atermidi raxmat ullaahi calayhi wuxuu yidhi aqalka haddaanan salaad lagu dhex tukanaynin salaadee laga wadaa marka haweenkuna farad iyo sunnaba inay aqalada ku tukadaan baa u fadli badan raggana faraa'idan inay masaajidda ku gutaan sunnaha ay tukanayaanna sunnaha ugu fadli badan buu nebigu yihi waa kay aqalka dhexdiisa maaragtaan ay la tageen aqalka kusoo tukanayaan haddaan aqalka salaadba lagu dhex tukanaynin qur-aanna lagu dhex akhrisanaynin diinna aan lagu dhex baranaynin ilaahay tabaaraka wa tacaalana aan lagu dhex xasuusanaynin aqalkaasi wuxuu ihi imaamkaasi waa qabri bannaanka dusheeda ka dhisan dadka ku dhex jirana waa dad dhintay la mid yihiin buu yidhi meesha laga dhintaa laga noolaada maaha jirkan dhimashadu runtu waa qalbiga weeyaan qalbiga marka nebigeenu calayhi salaatu wasalaam sunnaha wuxuu ku soo tukanaya aqaladiisa salaada faraa'idana wuxuu la iman jiray masaajidka deedna bilaal baa nebiga u tegoo ku yidhi yaa rasuul allah salaaddii baa taaganoo jamcii way ku sugayaan markaabuu nebigu soo kacay calayhi salaatu wasalaam isagoo indhihiisa ay lilmadu ka daadanayso meeshuu nebigu ku sujuudayana ay ilintu ay qoysay deedna markaabuu nebigu ku yidhi yaa bilaal xalaytowla aayadahan qur-aanka ayaa dusheeda ku soo degay weylun liman qara'ahaa walam yatafakar buu nebigu yuri sal alla alay wasalam aayadaha ninka akhriya ee aanan tadaburin ee aanan ka fikirin ee maskaxdiisa aanan ka shaqaysiinin uu hoogay buu nebigu uhi uuna khasaaray qofkaasi aw akhir suuratu ala cimraan soo ma ahayn awaakhir suuraة ali cimraan ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaar laaayaati liuli اlalbaab aladiina yatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqina cadaab الnar aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wclى junubihim wayatafakaruuna fi khalqi الsamaawaati wاlard rabbana ma khalaqta hada baطila subxaanaka faqinaa cadaab annaar aayadahaasaa dusheeda kusoo degay buu nebigu xalaytoo la yidhi aayadahaas aayadahu maxay ka warramayaan markaas ina fii khalqi asamaawaati waalardi waاkhtilaafi alleyli waاnnahaar samaawaadka iyo araadiinta abuurkooda iyo habeenka iyo maalinta isgadaal maraya isbedilaya iskaxaynaya maalintiibaa yaa joogtay habeenkiibaa imanaya maalintiibaa tegaysa maalintiibaa imanaysa habeenkiibaa tegaya nolosha adduunka dhanba waa habeeniyo maalin isbedelaya bal wax udhexeeya sheeg wax saddexaad ma jira waa habeen iyo habeen iyo maalin hadday habeentaasaad u noolaan lahaydna nebi maxamed baa kuu jideeyey sal allahu alay wasalam hadday maalin ay tahayna saad maalintaa u gudan lahayd aada noloshaada u gudan lahayd nebi maxamed baa kuu jideeyey deedna samaawaadkan eeg ilaahay dushaada uu dhigay oo dhulka eeg oo khalqiga samaawaadka lagu dhex abuuray fiiri deedna ilaahay xasuuso yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda ilaahay bay xusayaan iyakoo taagan iyaka oo fadhiya iyaka oo jiifa oo maxay leeyihiin rabbanaa maa khalaqta hada baaila ilaahu cirkan iyo dhulkan iyo khalqigan dheeldheel umaad abuuran bay leeyihiin subxaanaka ilaahw xumaan adaa ka hufan nuqsaan adiga ayaa ka hufan ee faqinaa cadaaba naar ilaahw cadaabka naarta naga dheeray oo naga badbaadi bay ku ducaysanayaan afar iyo labaatanka saacadooda ku soo maraysa bal saacad walba hal saaco saacaddiiba hal mar ilaahayna xasuuso aakhiradana xasuuso waad noolaan meeshaad ka noolaanaysid qalbiga noqona ogow meesha dadku ay ka dhintaan ama ay ka noolaadeen waa qalbiga marka natadabar waa inaan ilaahay xasuusanaa mar walba afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha qur-aanka mayna maysan fiirinayn baa ilaahay leeyahay mise qulubtooda ayaa qafilan oo qur-aanku muxuu ka waramayaa nabau maa qablakum buu ka waramaya waxalli wixii inaga horeeyey nebi aadan abuurkiisii ilaa joogadaada maanta adduunyada wixii dhacay buu qur-aanku ka waramaya waalkhabaru maa bacdakum waxalli waxa adduunka inaga dambeeya dabadeed gadaasheenna iman doona ayuu qur-aanku ka waramayaa waalxukmu maa baynakum ininka dhexdiinna buu nebigu leeyahay waxay aad xukun aad dhexdiinna uga baahnaydeen hadday tahay xaqa walaalka aad ku lahayd hadday tahay xaqa jaarkaaga aad ku lahayd hadday tahay xaqa aabbahaa kugu lahaa hadday tahay adigu xaqa waalidka aad ku lahayd hadday tahay mas-uulku raciyadda xaqa ay ku lahayd hadday tahay raciyaddu mas-uulka xaqa uu ku lahaa qur-aankaa waxaasoo dhanba ka warramaya huwa alfaslu laysa bilhazli waa fasl waa xukum ilaahay xaggiisa ka yimid kaftan qur-aanku iyo dheeldheel ma galo akhriskiisii waa cibaado eegidiisii waa cibaado ku dhaqankiisii waa cibaado barashadiisii waa cibaado baridiisii waa cibaado fidintiisii waa cibaado xukunkiisii waa cibaado man camila bihi ujir ninka qur-aanka ku camal fala ajar baa ilaahay uga qoraya waman xakama bihi cadal ninka qur-aanka ummad ku xakumana u cadaalad falay waman wman dacaa ilayhi hudiya ila siraaطi mustaqiim wman qaala bihi sadq ninka yidhahda qur'aankaa sidaa yidhi run buu sheegay waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraaطi mustaqiim ninka dadka ugu yeedha xagga qur'aanka yidhahda war qur'aanka han raacno war shareecadeenna han baranno war diinteenna han ku camalfalno war diinteenna han ku dhaqanno war diinteenna ummadda han barno war diintaa dad kaa dhigaysa qur waman dacaa ilayhi hudiya ilaa siraatin mustaqiim ninka dadka qur-aanka xaggiisa ugu yeedhaa dariiqii mustaqiimka ku dhacayba iyuu nebigu yuri sal alla alay slam marka qur-aankaa ilaahay na siiyey ummaddii qur-aanka ilaahay naga dhigay naga nabigeena moxamed alayh salaatu wasalaam oo keligii meel fadhiyu jibriil ag taagan yahay ayuu nebigu ka maqlay xagga samada shanqadh sawd markaasuu argagaxay jibriil buu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam jibriil baa ku yidhi albaab samadu ay leedahaa maanta la furay maanta ka horna albaabkaa lama furin samada malag baa ka soo daadegay maanta malagaasi maanta ka horna adduunyada muusan iman albaabkaana maanta la furay malagaana maantuu adduunka yimiday malagii baa nebiga salaame calayhi asalaam markaasuu yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa yaa muxamed laba nuur laba nuur baan kuu sugaayo ilaahay igu kaa dhiibay bishaaraysa baa lagu yidhi imise nuur laba nuur lam yu'tahumaa nabiyun qablaka adiga hortaa nebi labadaa nuur ilaahay uu siiyey oo nasiib u yeeshayna ma jirin baa lagu yidhi khawaatima suuraة اlbaqara wa suuraة اlfaatixa labada adood ee albaqaro ugu dambaysa ama suuradda albaqara awaakhirkeeda iyo suuraة اlfaatixa waa laba aayadood waa laba waa laba waa laba ilaahay uu nebi maxamed uu ka siiyey khasaa-inta carshiga hoosteeda taalla intoo la furay baa nebiga looga soo saaray qur-aankii kariimka malaa'igtu ay soo wadaan ayaa laga daba keenay daedna markaasaa baytulciz la dhigay malab ayaa si gaara intuu nebi maxamed ugu yimiday labadaa u keenay oo kune abshir binuurayni uutiitahumaa bishaarayso laba nuur baa ilaahay ugu kaa soo dhiibo adiga lagu siiyey adiga horta nebi nasiib u yeeshay in la siiyana ma jirin waa labadee khawaatima suurat albaqara iyo suurat alfaatixa weeyaan xaraf ka mida ilaahay baahidaada ilaahay baahidaada xaraf ka mida ah ilaahay kuma weydiisatid khayr adduunya iyo khayr aakhira waxaad doonaysid ilaa ilaahay waa kuu aqbalaa ducada waa lagu siyaaba lagu yidhi ku ducayso baahi ma lihin war baahi ma lihin ma lihidina miyaa baahi waan buuxnaa sow maa haadade baahidaada de waa kana ku ducayso maxaad meel kale indhaha ugu taagay sanadkiiba dhowr kun baa jaamacada ka soo baxaysa dibloomkan shahaadadan aad gosha laguu soo geliyey ilaahay kuu dhowayn mayse ogow ilaahay waxaa ilaahay aad ugu dhowaanaysa waa qur-aankaas waxaa xaajadaada lagugu daboolaya waa qur-aankaas waxaad adduunyadaada iyo aakhiradaada kuugu hagaagayso waa qur-aanka qur-aanka raac qur-aanku dad buu kaa dhigay dad xaraf ka mida baa nebiga lagu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala kuma beridid oo baahidaada ilaahay uguma sheegatid ilaa hee wixii khayr adduunyo iyo khayr aakhiro aad ilaahay weydiisateed ku alla beriday labadaas labadaa xuruuftooda xaraf ka mida aad ilaahay ku barido ilaahay ducada waa kaa aqbali waa lagu siinba nebiga lagu yidhi sala allahu calayhi wasalam balaayaa soo socota ku ducayso suuradda faatixada ilaahay ku bari noloshibaa cidhiiri kugu noqotay suuraddaa ku bari ilaahay ku ducayso muraad baad leedahay ku ducayso awaakhira suurat albaqara ilaahay ku weydiisa baahidaada albaabka ilaahay garaac ha quusan iminka dadka zamankan quus baa dishiba toban kuusanaaba inta awsanaan tukanayey waxba iima biirayaan way kuu biirayaan ducadaa ducaysatid saddexunbay ducadu mid u dhacdaa imaa balaayo kugu soo socotay in lagaaga dabaalo lagaaga leexiyo ima in adduunyadan wixii allah aada weydiisatay ilaahay hadda ku siiyo ima in aakhiro kan lagugu dhigo aakhiro lagugu dhigo dib lagugu dhigo tan qur-aankeenaan markaa dib ugu noqonaynaa insha alla dhahda insha alla dhahda qur-aankeenaan baranaynaa qur-aankaan tadabur iyo tafakur ku akhrisanaynaa saxaabada rasuulka radi allahu canhum qur-aankaas ayay ku raaceen imaam bay ka dhigteen qur-aanka imaam dhaqan hadday tahay cibaado hadday tahay akhlaaq hadday tahay tarbiyadda awlaadda hadday tahay sida mujtamaca loola dhaqmaya hadday tahay sida qoys loola dhaqmaya hadday tahay qur-aankaabay raaceen iyo axaadiista nabigeena sal alla alay wasalam yatadabbaruun cumar bnu khadaab allah raalli ka noqdo aad buu qur-aanka u fiirsan jiray moogtahay masjidka nabigeena alayh salaatu wasalaam buu habeen soo galay saacadihii dambe amiir isagoo ah nin dhadhow mas-uula oo ummaddan ka mas-uula oo cibaadadii faraaidda ahayd intuu meel saaray weliba ku dadaalaya inuu nawaafishana uu la yimaado mas-uul habeenkii wuxuu yidhi habeenkii haddaan seexdana xaqi ilaahay igu lahaa baan dayacayaa maalinkii haddaan seexdana xaqii ummadda igu lahayd baan dayacayaa buu yidhi markii la arkay cumar bnu khaaab oo masjidka nebiga markuu fadhiistaba hurdu dhaca hurdada ayaa ridaysa yaa amiir almuminiin waa daashee seexa lagu yidhi markaasuu yidhi habeenkii haddaan seexdo xaqii ummadda igu lahayd baanxaqii ilaahay igu lahaa baan dayacayaa leanna muminku habeenkii ilahay buu la munaajoodaa ilaahay buu baryaa maalinkii haddaan seexdana buu yidhi xaqay ummadii ugu lahayd baan dayacay buu yidhi mas-uul ilaa hada alxad cibaadadiisa habeenkii ilaashanaya buu ahaa habeen habeenada ka miduu soo galay masaajidkii nabigeena sal alla alay asalam wuxuu arkay yar shaabba oo qiyaamo u taagan oo qur-aanka kor u qaadaya u istaagay u dhagaystay watuur wakitaabin mastuur fii raqin manshuur wاlbayt اlmacmuur wالsaqf اlmarfuuc ilaa laga gaadho ina cadaaba rabbika lawaaqic ilaahay oo dhaaranay ka waran dhaartii markay dhacday wuxuu ilaahay leeyay ina cadaaba rabbika lawaaqic aayadda cumar markuu maqlay baa la yidhi dhulkuu ku dhacay waa la qaaday aqalkaa la geeyey labaatan maalmood muddo ku dhow buu xanuunsanaa baa la yidhi xanuunka sababta uu la xanuunsadana lagama warqabine aayaddan qur-aanka ayaa qalbigiisa taabatay baa la yidhi waa cumar alfaaruuq abi bakrin sidiiq radi allahu canhu ayuu nebigu u yimid isagoo ooyaya maalin yaa abaabakar maanta maxaad loo ooyeysaa ii sheeg markaasuu yihi nebi allow suuraddana kugu soo degtay labada aayadood ee u dambaysa iga oynaysa buu yihi waxba kamay tegin labada aayadood faman yacmal miqaala daratin khayra yarahu waman yacmal miqaala daratin shara yarahu miqaala dara waa wixii shubin aada qabato waxa ugu yaray aragto oo khayra intaa qofkii sameeya maalinka qiyaamaha abaalka u heli doonaa baa ilaahay yidhi intaa in la egoo dembi iyo sharo qofka sameeyana aakhirada uu heli doonaa maaragtaane abaalkiisa uu heli doonaa abi sidiiq waxa uu leeyahay labadan aayadooda suuradda ugu dambaysa waxba kamay tegin ba nebi allow seen markaa ku badbaadaynaa markaa buu nebigu uhi ya abaa wladii nafsu muxamadi biyadihi ilaahay baan ku dhaartee buu rasuulku yidhi allaha nafta muxamadi ay gacantiisa ku jirta ayaan ku dhaartee low lam tudnibuu haddii dembiba uusan iniga dhacaynin oo dembidad dembi ka dhacayo aanad ahaynba ladahaba allaahu bikum ilaahay intuu adduunyada iniga kaxeeyu ini qaado ayaa ilaahay waxa uu keeni lahaa duun wuxuu ilaahay keeni lahaa arlada dusheeda dembi intuu dembi ka dhaco ay dembi sameeyaan ilaahay dembi dhaaf ay weydiistaan oo ilaahay dembigooga uu dhaafo kuwaasaa ilaahay keenan lahaa rasuulku ku yidhi cabsidii markay ka badatay ayaa nebigu xadiistan ku akrinaya bal siday marna ay naxariista ilaahay aysan uga quusan waxaale waxay adduunyada dusheeda ka arkaan o dhan ka dhex arkeen iyagu nin taabiciintii buu ahaa silata ibn ushaym raxmat ullaahi calayh nin wuxuu ahaa aad dadiisu intay weynaatay ictizaal buu sameeyey ictizaal waa maxay yani mujtamacii buu ka dhex baxay cibaaduu markaa u tafaruqay maalinkiina siyaam habeenkiina qiyaam maalinkiina soom habeenkiina salaatuleyl markaa nina adeer u ahbaa u yimid oo ku yidhi inantaydii baan ku siiyey waana kuu dhisaynaa waa la soo qaaday magaaladii baa la keenay gabadhii baa loo meheriyey markaasa ninku waa nin caabid u cibaado badan dharna ma haysto markaasaa lagu yidhi qolka xamaamkaa galoo maydho baa lagu yidhi dharkaa jadiidkana soo xidho markaasuu soo maydhay dharkiina uu soo xidhay cadarna uu soo marsaday gabadhii markaa caroosadii baa la yidhi waata qolkaa ku jirtee dee caroos baa tae orodoo halkaa ku hoya baa lagu yidhi salafku habeenka ugu horeysa ee leylatu zafaaf waxaa hadyigooga ka mid ahayd inay gabadhuna weyse qabto uu ninkuna weyse qabo qolka caroosaddu ay fadhidana markuu cariisku ugu galo inuu asalaamu calaykum markuu yidhaahdo inuu laba rakaca uu tujiyo iyada inagu sidaa ma samaynaa iyo <laughs> haleelaba qolo kamere kameraa wadatayna haysatabe soo <laughs> mahay soo maahin de laa ilaaha ila allah wataan arkayna dhallinyar halkaa buuraha hoostooda taagan oo yaa layt war zayigii islaamka un balmaan qaadana maxaa kuu diiday zayigii islaamka inaad cimaamad madaxa saaratid oo qamiis aad qaadatid maxaa kuu diiday sunnatu caada xataa caadadeennii waxaad mooddaa inay maalinba maalinta ka dambayso ay kasii dheeraanayn aan ka dheeraanayna dhaqanka islaamka laylat zafaaf saxaabada rasuulka iyo dadkii wanaagsanaa laba rakacay yuu ninku reerkiisa uu tujin jiray waxay ka dhigan tahay maanta laga bilaabaa mas-uuliyaddii aabbaha iyo hooyada saarnayd anaa kala soo wareegay noloshaada adduunyadaada iyo aakhiradaada anahaan kuugu imaama anna waxaan diyaar u ahay bay ka dhigan tahay ilaahay taacaddiisa iyo taacadda nabi maxamed inaanu kugu hogaamiye sida labadaa rakaca aad iigu daba tukatay xaddeetul aniga io daba joog bay ka dhigan tahay sidaasay ka dhigan tahay ile nebigu waa kii khayru الnisaa man idaa nadarta ilayha saradka waidaa amartaha aطaacadka waidaa kibta canha xafidadka fii nafsiha wamaalaka dumarka ta ugu khayr badan buu nebigu uhi waatee waata marka uu ninkaygu daymoodo ka farxisa buu rasuulku yidhi hadduu la hadlo hadal wanaagsan bay kula hadlaysaa hadduu eegana way ka farxinaysaa wax ka farxiyay kula hadlaysaa wax ka farxiyay maqashiinaysaa wuxuu ku farxo ayay tusaysaa haddii uu amrana amarkiisa way adeecaysaa haddii uu ka tegana uu ka maqnaadana iyaduna way dhowrsoonto way ilaalsan tahay oo way is ilaalinaysaa oo meel kale tegi mayso wixii hantiya adduunya uu dhiibtana waa u ilaalinaysaa buu rasuulku yidhi marka labada ragcadood ee sunnaha gabadha habeenka la tujinayo waa hadyigii saxaabada waa hadyigii salafka waxay ka dhigan tahay haddeetoole adiga anaa kuu imaama ana taacadda ilaahay iyo aacadda nebi maxamed baa kugu hogaaminay sidaa salaada aan imaamka kuugu ahaa maanta laga bilaabaa noloshaada anigaa kuu imaamay dabajoogsa ka dhigan tahay marka salaadaa la tujiyo ayaa waxaa sunaa halkaa fooda in la qabto fooda ducadee lagu akrinaya allahuma inii as'aluka khayraha wa khayra maa jubilat calayha soo mahayn khayra maa jubilat calayh waacuudu bika min shariha wa maa jubilat calayhi waxay ka dhigan tahay waxaa ducada macnaheed waa maxay ilaahow haween gabadhan khayrkeedana waan ku weydiisanayaa khayrka aad ku abuurtayna waan ku weydiisanayaa sharkeydana waan kaa magan galay sharka aad ku abuurtana waan kaa magan galay halkaa foodda maxaa loo qabanayaa foodda waxaa ku taalla bay culimmadu leeyihiin waa daakiradda qofka bini aadankaa ah. xasuusta waa meesha laga xasuusto tan maxaaskaagiiba mise waa hooyadaa haddaad kala garan weyda ka waran labada soo khatar ma wamaa min daabati ila huwa aakhidu binaasiyatiha lidalika ilaahay qur-aanka waa kii lahaa uma radadnaahu asfala saafiliin ila aladiina aamanuu dadka cibaadada ku koray ee salaada ku barbaaray ee masaajidda ku barbaaray ee daacadda ilaahay ku barbaaray maskaxdoodu marna isku daadan maysa baa ilaahay boqol hadduu gaadho ninka yaraanta ku soo bilaaba cibaadada boqol hadduu gaadho dadiisu caqligiisu waa taam boqoliyo konton hadduu gaadho caqligiisu waa taam laba boqol hadduu gaadho caqligiisu waa taam laakiin bilaa cibaado qofka hadduu ku barbaaro lixdan jir hadduu gaadho maskaxdiisu waa isku daadataa hanqai alow alow alow alow alow bir ba ka dhashanqai uma radadnaahu asfala saafiliin baa u taalla lidalika habeen ka horeysa gabadha halkaa in la qabtaa sunaa marka ninkii labadii rakaca markuu kacay iyadna ay daba joogsatay say laba rakaca ugu jireen salaadii fajar baa loogu eedaamay innakana ka warama habeenka caroosyada lasoo hooyo dumarka ku yar hadha ayuu caroosku raagsadaa uu leeyahay war kuwan khayrkooga allaha badiye bay kaa soo baxaan soo saa maahide maasha allah laba rakacadood bu habeenkii oo dhan ninkaas taabiciga silat bnu ushaym raxmat ullaahi caleyh siduu ugu jiray ayaa salaaddii fajar loogu eedaamay iyaduna waa gabadh caabidada bay hayd oo saalixado sidiisa oo kale una aayibaatu liayibiin wاayibuuna liayibaat ilahay baa qur-aanka ku sheegay nin dhallinyaraa ah ayaa nin sheekha u yimid oo ku yidhi sheekh gabadh wanaagsan oo wanaagsan oo dabeecad fiican oo diin fiican ayaan rabaaye sideen ku helaa ii sheeg buu ku yidhi marka sheekhii baa ku yidhi adigu haddaad noqotid addoon ilaahay oo wanaagsan addoonta ilaahay oo wanaagsan ilaahay baa kuu keenay adu wanaagsanow soo gabadh wanaagsan ma doonaysid haa gabadh diin leh addunyaa mataac wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa sow nebigu ma odhan nolosha adduunyadu waaba raaxo yar raaxada yare adduunyadana waxaa helay buu nebigu yidhi ninka ilaahay uu ku hagaajiye gabarh wanaagsan oo diin leh soo ma doonaysid inaad noqo inaad hesho gabarh wanaagsan oo wanaagsan haa haddaba adu waa inaad noqotaa addoon ilaahay oo wanaagsan marka ninka nin wanaagsan buu ahaa ilaahay waxau keenay gabarh wanaagsan oo habeenkii dhannaa salaataleilka iyaduna ax ah aanan odhan aadaankii fajarkaa dhacay uu ka baxay aqalka ila almasjid subaxdiiba haweenkiiba u yimid caroosadii bal waran waana la ogaa ninkan inuu yahay nin caabuda suufiya aan u jeedinba dumar markaasay ku tidhi salaadii aan gallay baa ka baxnay tii adaankii fajarka iska daa in laysa salaamee salaadii aan xidhanay labadii ragcadood adaanka fajarka naga bixiyay tidhi isagii baa la qabsadee marka oo la yidhi war ninkaagan khayr allaha ku siiyee xaal caroosadda xaleetoole aad sidaa ugu gashay wuxuu ihi illinkaa iga gar daran buu yidhi markii u horraysay xamaan baad gelisay inaad ugu tiraadeen biyaha kulul ku maydho biyihii kulul dhulka qaboba moogtahay biyo kulul baa loo dhigay biyihii kululaa markaan isku shubay buu yidhi naartii baan xasuustay buu yidhi cadar iyo dhardhardhar cusubna waadii iibiseen iibiseenoo waad ii geliseen cadarna waad ii mariseen qol waxaad i geliseen gabadh qurux badanoo la diyaariyana ay i dhex taallo qolkaa markaan galena jannadii baan xasuustay buu yidhi labadii rakaca markaan xidhay buu yidhi jannadii iyo naartii sidaan uga fikriya salaaddii fajar loogu eedaabay buu yidhi qulubteenna allah inoo nuuriyo salaaddii fajar baa loogu eedaamay tuula leyl wuxuu ku jiray laba ragcadood mar uu aakhirada mar uu janno xasuusto iyo mar uu naar xasuusto tafakur tafakaruu fi makhluuqaati illaahi soo mahayn xadiiskii walaa tatafakaruu fi lkhaaliqi fatahliku buu nebigu yihi sal alay slam makhluuqaadka ilaahay eega buu nebigu yidhi daadna ka fikira buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam laakiin ilaahay daatadiisa ha ka fikirina haddaad ilaahay ka fikirtaan oo tidhahdaan ilaahay isaga ayaa sameeyey waad halaagsamaysaa buu rasuulku yidhi lanna shaydaankaa ku odhanaya kan ayaa abuuray allah khalqiga ayaa abuuray allah kan kale ayaa abuuray allah marka u dambaysa shaydaanku wuxuu ku odhanayaa ilaahayna isagana ayaa abuuray markaa waxaad tidhahdaan buu nebigu ilaahay ka magan gala shaydaanka waxaad tidhahdaan laa ilaaha ila allah dhahada waxaad akhrista suuradda ikhlaaska akhrista lidaalika nebigu waa kii lahaa makhluuqaadka ilaahay ka fikra buu nebigu yihi calayh salaatu wasalaam laakiin ha ka fikrin ilahay daatadiisa makhluuqa ilahay ka fikir waa maxay ka loo dhammaystira eeg deedna ilaahay xasuuso ka laga naaqusay eeg deedna ilaahay xasuuso ka cad eeg deedna ilaahay xasuuso ka madow eeg deedna ilaahay xasuuso ka faqiirka eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka xanuunsan eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka ubadka la siiyey eeg deedna ilaahay ku xasuuso ka bilaa ubadka laga dhigay eeg deedna ilaahay ku xasuuso khalqigan oo dhan waxaad ka dhex arkaysaa ilaahay aayaadkiisii baad ka dhex arkaysaa ilahay aayaadkiisii kam min albashar baa ilaahay abuuray qaar baa fuqaraaya qaar baa akhniyaaya qaar baa caafimaad lagu deeqay qaar baa xanuun lagu ibtileeyey qaar baa faqri lagu imtixaamay qaar baa awlaaddii loo hagaajiyey qaar baa awlaaddii laga bi'iyey qaar baa waxbarashada loo furay qaar baa waxbarashada lagu adkeeyey qaar baa islaamnimada ilahay ku galladaystay qaarna gaalnimada ilaahay u qadaro gaallimay ku dhimanayaan qaar caqligii baa ilaahay siiyey qaarna caqligaa ilaahay ka qaaday qaar lixaadkaa loo dhammaystiray qaarna lixaadkii baa laga naaqusay ma arkaan ma maqlaan ma hadlaan qaar baana socon aqalada u jiifa qaar baa oqoon kastay leeyihiin haddana fuqaraaya qaar baa oqoon aan lahayn haddana ilaahay ka dhiga aqniya iyo maalqabeenno magaaladeenan ma dadka oqoonta la ugu maal badan mise dadka oqoonta aan lahayn ya qaarkua ugu lacag badan ma jaamiciyiinta ugu lacag badan mise dadka aan jaamacadda soo dhigan alka jawaabade dadke dadka waxba soo dhigan ba ugu dhaqaalo badan dhalinyaro arday aan arkay markaa bui sheekh jaamacadayna waan dhammaynay shahaadooyinkii waan haysanaa shaqana ma hayno dhalinyaro aada u fikiraya bu ahaa wuxu cilmigaaga la eegi maayo zamankana ciddaa tahay baa la isweydiiyaa bui marka horeysaba soomaali la qabiil baa lagu halaagay markaasaan idhi dibloomkan oqoontaad baratay waa gooni arsaaqaduna gooni shaqo iskuma leh oqoonta baro lama diidin inaad wax barato inaad dakhtar noqotaa lama diidayo inaad injineer noqotaa lama diidayo inaad maaragtaanay profesoraad noqotaa lama diidayo inaad macaadinta arlada sida loola soo baxa aada loo barataa lama diidayo laakiin oqoontuna waa gooni arsaaqaduna arsaaqaduna waa gooni arsaaqaduna waa gooni arsaaqadda marka ayaa bixiya yaa bixiya waxbarashadaad baranaysid iyo arsaaqadaada cilaaqa kama dhexaysa ogow habeenkii ilmaha yar boqoliyo labaatan habeen uu jiray calooshooyadii uu marxaladaha uu marayay uu nebigu sheegay afartanka hore buu nebigu uhi waa nudfax afartanka dhaxana buu nebigu uhi waa calaqa waa xinjir yaroo dhiiga afartanka ku xigana buu nebigu uhi waa waslad yaroo hiliba leanna boqoliyo labaatanka markuu jiro ayaa malaga loo soo dhiibaa ruuxda oo la yidhahdaa ku afuuf habeenkaasa afar shay ilmaha caloosha gale loo qoro afar shay arsaaqadiisa habeenkaasaa la qori buu nebigu intuu cunayo ajashiisiina habeenkaasaa la qori maalintuu dhimanayo labiyo dhidig midku ahaanayana habeenkaasaa la qori ahl iyo ahljanno midku yahayna habeenkaaba la qori buu rasuulku yihi sal la alay slam ku sali rasuulka arsaaqadaadii habeenkaabaa la qoray intay tahayna ilaahay waa kaa qariyey intaad adduunyada ku noolaanaysa habeenkaabaa la qoray intaad jiraysana waa lagaa qariyey bal ka warrama sidee noloshu ay noqon lahayd haddii ilmo kastoo inoo dhalanaya uu noo dhalan lahaa isaga oo taariikhda uu dhimanayana halkaa ugu qoran tahay see noloshu noqon lahay balka jawaaba oday baa inaan ku odhan lahaa adeer adeer dee mabruuq waan maqlay inay inay inay wiil aad ku curatee adeer waa mabruuge laakiin laba kun labayo labaatanka bisha labaad labaatankaygu dhimanayaaba ku qoran buu maxaa la samayn laha balka warraba taariikhda dhimashadee lagaa qariyay baa raxmadaba walow boqol sano kadib haddaan lagu qori laha inaad dhimanayso oo halkaa kaaga qornaan lahayd walwali walbahaariyo murug baa kusii dili lahayd laakiin ilaahay waa kariim uu kaa qariyey siduu cajashaada u qariyey ayuu arsaaqadan ilaahay kuugu qariyey min maalinta aad dhalatay ilaa aad dhimanaysa wixii adduunyada biyo iyo baad iyo bariis iyo hilib iyo caano iyo hawo aad ku lahayd haddii lagu siin lahaa alkee dhigan lahayd bal sheeg imse bakhaar baad u baahan lahayd ma yeelateen noloshu xarakaad noloshu waxay macaankii dhadhanka ku leedahay ajashiina waa lagaa qariyey arsaaqadiina waa laguu qariyey markaasaa weliba lagu sheego lagaa yidhi arsaaqadaadi iyo qoontaadu iskuma xidhno sidii ninkii nebiga u yimid ee yidhi laba ninoo ayay ahaayeen midna farsamo buu ahaa midna masjiidka nebigu fadhin jiray oo nebigu cilmiga ka reebi jiray calayhi salaatu wasalaam marka kii xirfadlaha ahaa ee magaalada u shaqo tegi jiray ayaa nebiga ku dacweeyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dacweeyey walaalkii yaa de aniga baa soo tabcaya buui isaguna halkan masjidka unbuu fadhiyaa muxuu nabigu ugu jawaabay lacalaka turzaqu bihi buu ka yidhi lacalaka turzaqu bihi waxaa xaqiiqo ah oo dhaba buu nabigu leeyahay in arsaaqadaba ilaahay isaga kugu siinay fadligiisa tawakulka tala saarashada ilaahay uu tala saartay ictikaafka miskiidka uu ku jiro barashada ilaahay diintiisa uu baranayo taqwada miskiidka ku soo xeraysay ayaa laga yaabaa arsaaqada in ilaahay kugu fudaydinaya macnaheegu weya sidaas marka oqoonta ma rabinayno waan baranaynaa oqoon in wax la bartana ma diidayno laakiin waxaan u baahannahay qofkan wax baranaya inuu marka horeyse u noqdo qof ilaahiisa yaqaana dhakhtar ilaahay yaqaana injineer ilaahay yaqaana taajir ilaahay yaqaana mas-uul ilaahay yaqaana faqiir ilaahay yaqaana caaqil ilaahay yaqaana ogaas ilaahay yaqaana waa inaad noqotaa qof ilaahay yaqaana nin taajira oo ganacsadaa ah ayaa jamaaca ku ziyaaratay xafiiskiisii shaashad weyn baa hor xafiis kasta oo shaqaalihiisu ay fadhiyaan kamerabaa u dul halkaa buu kala socdaa si fiican hadalkaa u dhagaysta markaasay jamaacaddii kolkay xadiiseen bay ku yidhahdeen shaashadda inaad kolba mar eegay dadkuna dhexso socdaan wuxuu hi waa shaqaalihii baan halkaa shaqaalahaygii baan halkaa kala socdaa buu yidhi oo gabdhaaba ku jire maxaad gabdhaha u khaawisi buu yihi ma markii qaarkood shadmadaaba ka dhacayse wuxuu yidhi si kale oo lagu aaminaa ma jirto kameragaabay ka baqayaan dabeedna xoolahaygii iyo shaqadeedii baa i nabadgalaysa buu yidhi ninka dadka muxuu ka aaminsan yahay markaa u shaqaynayo oo dhan waa tuug inay way idhacaan kameraaga waxaan u wada duldhigay waa in xoolahaygu ay ii badbaadaan saasuu ka aaminsan yahay soo maha soo maahinde muxuu ka aaminsan yahay waa tuug qof la aamini karaa ma jirto mid baa mid sidaa ku yidhi dadka maanta wax la aamini karaa maba jira buu yihi kaad meel u dhintana uu ku dhacayaa buu yihi ayib shaqaalihiisii qof ka mida ah ayaa maalin isagana meel lagula kulmo markaasaa lagu yidhi maalin baan sarfiiska kugu soo maray yaad u shaqaysaa shirkaddaa baan ka shaqeeyaa imse sinaa ka shaqaysaa toddoba sano lacag muxuu inisiiyaa intaa maalintaad shaqada bilowda ilaa toddobadaa sano lacagtaadu ma intaa unba ha waa intaa oo nima biiriyo sanad kasta wuxuu nagu yidhaahdaa waan nii biirin noomana biiriyo ballan kasta sanad walba ballan buu noo qaadaa ballanna ma ilaaliyo waana beenaale bay yidhahdeen iyo kii shaqaalihii waxay isaga ka aaminsan yihiin waa beenaala ninkaasi isagii iyoka wuxuu ka aaminsan yahay waa tuub haddana ninkii maalin dambaan aragnay bal waranoo ma fiicantaha shirkadii way kacdo waan xidhay buu yidhi maxaad u xidhay wax dad waan aaminaan weynay bu khalas dadkii ammaano male buu yidhi waxaa laga yaabaa dadka u shaqaynaya o dhan inay jaamacado ka soo baxeen isagani inuu jaamacad soo dhigtaa laga yaabaa laakiin ammaano qofkii inuu yeesho inuu ballan uu noqdo inuu russheego uu noqdo inuu cadaalad falo uu noqdo inuu dabeecan wanaagsano uu noqdo ma dibloom bay u baahan tahay mise iimaan bay u baahan tahay bal ii sheega iiga jawaaba qofku inuu russheego noqdo uu ballan uu noqdo ballan ilaaliye dabeecad wanaagsane cadaalad sameeye ixsaan sameeye inuu noqdo ma dibloon buu u baahan yahay ma naqasha weli jaamacad la yidhi ninka ka soo baxa wuxuu noqonaya nin ammaano xaafida nin runsheega ah nin ballanbuuxiye ah nin cadaalad sameeye ah. ma naqasheen ma jirtaa jaamacad caynkaas ma jirto way jirtaa waa jaamacaddii nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam cumar bnu khadaab radi allahu canhu oo xajka u socda ayaa waxay arkeen nin marka aad u soo socdo faraska aad u soo eryanaya marka cumar bnu khadaab baa eego wuxuu yihi ninkaasi kolley anaku noo socdaay joogsada buu yii uu joojiyey cumar ciidankii ninkii oo aad u daalan oo aad u naxsan baa markaa cumar soo gaaray cumar hortiisu ku dhacay cumar baa markaa ku yidhi ma nin cadow eryanayaan oo cabsoonaya ayaa tahay oon ku magan gelinaa mise nin dayn lagu leeyahay oo daynkii bixin kari waayey oo u baahan in la caawiyo ayaa tahay mise nin naf bini aadana soo gooyey oo xaqdarro ku soo dilay baa tahay markaasuu intaa midna mayhi buu yidhi waxaan ka imide buu yihi basra ayaan ka imide basra waa magaalo ku taal ciraaq abaa muusa alashcari baa halkaa amiir nooga ahaa haye halkaas anoo jooguu dembi iga dhacay baw dembiga kaa dhacay muxuu yahay khamri baan cabay buui leanna abaa muusa alashcari baa intuu qabtay buu iga jaray buui xadkuu imariyey haye timihiina uu iga xiiray haye farasna intuu igu qaaday buu magaaladii basre i dhex mariyo wuxuu yidhi ninkaa halla cunina oo halla fadhiisanina oo halla saaxiibina oo ka dheeraada buu yidhi wejigaygiibu iga madoobeeyey buu markaa naftaydii saddex mid bay igu sheekaysay inaan sameeyo imaa inaan abaa muusa alashcari intoon gaado aan qoorta ka gooyo imaa inaan gaalada intoon iskaga biiro waxay cabbayaanna aan la cabo waxay cunayaanna aan la cuno iyo kana aan ka mid noqdo imaa inaan adiga kuu imaadood iga gabatid amiirka muminiinta marka cumar bnu khadaab ayaa yidhi radia allaahu canhu inaad ii timiday ilaahay baa ku waafajiye buu yidhi inaad gaalo u tagta ha yeelin inaad aba muuse alashcari isagana intood aad u dhumata aad dishaana ha yeelin mar haddaad aniga isoo gaadhay buu yidhi aniguna arrintaada haddaan shaqo ka qabanaya bu hawsh waan qaban buu yidhi warqad buu qoray warqadda nin kale cumar uma dhiibin isagiibuu warqadda ugu dhiibay isagii ku dheh amiir almuminiina cumar agtiisaan ka socdaa uu ku soo salaamayey waxaad ku tidhaahdaa haddaad amiirkaagii aan ahay warqadday ku qoran tahay oo xaqa aan kugu leehay abaa muusa alashcari oo aad qadarinaysid warqadda ninkaa uu kuu keenay dhegayso qaabil buu ku soo amray uu soo noqday ninkii cumar weliba ninka ma sii dayn faras buu siiyey lacag buu siiyey dhar buu siiyey kolkuu muddo welibana uu hayey ayuu hi imanka soco u tag basre ayuu markaa ugu yimid abaa muusa alashcari oo khudbadaynaya markaasuu amiirkii muminiinta cumar baa i diray uu ku soo salaamayey warqadaana wuu isoo dhiibay akhrisa buu ka idhi warqadii buu akhristay ninka faraskaaga saar magaaladii aad la dhex martay marka hore la dhexmar waxaad ku jiraadaa la fadhiista la cunteeya la saaxiiba waa walaalkiin uu toobad keenay toobaddu addoonka ilaahay bay ka dhaxaysaa wixii horean hadal iga dhaca o dhanna waan ka noqday ee walaalkiin ma aragtaan cafiye anna waan cafiye dheh abaa muusa alashcariyi radia allaahu canhu sidii amiirkiisu uu ku amray buu yeelay halkii intuu ninka uga yimid uu madaxa ka dhunkaday faraskiisii buu saaray magaaladii sidaa usoo dhex mariyey waa walaalkiin uu toobad keenay cumar bnu khadaab buu u tegey cumar buu fariintaa inooga soo qaaday walaalkiin la cunteeya oo la fadhiista oo la saaxiiba oo la sheekaysta oo la noolaada waa taa dadnimadu mas-uul ilaahay garanaya dhakhtar ilaahay garanaya injineer ilaahay garanaya brofesor ilaahay garanaya maalqabeen ilaahay garanaya faqiir ilaahay garanaya abaa hurayra radia allaahu canhu gaajo daraaddeed buu masjiidka nebiga marka salaada laga dareero ayuu iridda nebigu uu ka baxayuu ku dhici jiray ninka reer miyiga ee magaalada madiine ku cusub ayaa intuu isku dultaaga odhan jiray waar maad waalan tahay meesha ka kax markaabuu odhan jira may ma waali abaa hureyra wuxuu le waali maa waxaan la jiife gaajaan la jiifaa buu yidhi cumar baa ii yimiday markaasaan cumar ku yidhi aayadda qur-aanka halkay ku soo degtay cumarow markaasuu abaa hurayra wuxuu yidhi marka cumar aayadda qur-aanka aan weydiinayey garashalacanigamay ahayn waxay iga ahayd cumar wejigaaga intuu soo fiiriyo gaajada wejigaaga ku taalla intuu eego ha garto oo ha ku yidhaahda abaa hurayra gaajaa ku hayse kaale ila soo xeraado ila soo cashee imuu fahmina aayaddii buu iiga jawaabay buu yii halkay ku soo degtay haddana abubakr baa yimid abubakr adna bal aayad baa iga jawaab halkay kusoo degtay abubakarna ima garanoo ima fahmin aayaddiibu iga jawaabay buu yihi waa abaa hurayra baahi baa haysa saddex maalmood iyo saddex habeen afkiisaa cunto ma gelin haddana abibakar iyo cumar inuu baahi u sheegtabu ayuu ka qarsanaya innagana abaar oonan iman baa dadku abaar sii sheegaan waxay noqotay gaajadii wax lagu baayac mushtariyey moogta soo maha de soo maha xanuunka waaga dhaweyta la buunbuuninaya adduunka la sheeg sheegaayo mashruuc gaalo inakaba naguma socdoba xanuunkaasi naguma socdo cuquubo meel kale ku socota haddaad u yeedhata ka waran adigu halkii baryihii hore dadku odhan jireen balaayo markay maqlaan meleblayo balaayaa ku dhacday ayaa laga allaberi jiro la odhan jiray balaayo bayd iminkana maanta maxaa la leeyahay balaayo soo bayd xanuunka annaka intaabuu nagaga dhacay intaabaa ka bogsatay intaabaa u dhimatay maxaad ka sheegi muminku balaayo ma sheego muminku nicmadda ilaahay buu ka sheekeeyaa wa binicmati rabbika faxadi nicamta laga sheekeeyaa balaayada lagama sheekeeyo balaayada waa la qarsadaa haddaad balaayo kugu dhacday aad ka sheekaysid waxay ka dhigan tahay nin ilaahay ka cabanhayo le ilaahay baa waxa uu dhibaata igu sameeyey ayaa iga qabta ayaa ilahay kaa qaban war baa ilahay kaa qaban ba sheeg muminku balaayada ma sheego abaa hurayra gaajadiisii cumar uma sheegin abibakarna uma sheegin uu qarsanaayey laakiin wuxuu balsiiro farsamo leh ayuu wejigaaga un bal kolkay eegaan ha kaa dareemaano ha ku yidhaahdaan abaa hurayrow marka horeba ahlu sufaad ahayde oo magaalada madiina qareen iyo qarabo kumaad lahayne waad gaajootay ibna mari ha ku yidhaahdaan iyo may fahmin walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu igu soo baxayba halkaasuu nebigu ka fahmay halkaabuu ka fahmay yaa abaa hurayra ah caawa aniga ila soo cashee buu ka yidhi kaale ila soo cashee koob caanuu nabigu ugu yimid reerkiisii koob caanaa maxaa yaala koob caanaa ku yaalla nebi allow yaa abaa hurayra miskiidkii ku noqo ahlu sufiyo dhan inoogu wageer caawa caanaha inala cabaane waa koob caanaha abaa hurayra nebi maxamed hadalkiisa maya ma odhan karo laakiin niyaddaan ka idhi buu yidhi koobkan caanaha adigooma kugu fiicnaaye miyaa laguu dhiiba ha ku cibaadaysatid laba habeene ahlu sufuhna waa raggaad garanaysidee masjidka deganaayo ayaga laftigoodu maalmahayda waxba cunin dee kollay nebigu kolkuu u yeedho ay yimaadaan ay fadhiistaan aduu koorinuna abaa hureyra caanaha qaadoo siisii ka u horeeye la siiya hemin buu laakiin nebi maxamed hadalkiisa maya may odhanayni way u yeedhe uu u yeedhay aqalkii markay fadhiisteenna sidii uu ka malaynayay meesha u dhacday yaa abaa hureyra buu nebigu uri koobka caanaha qaad ninka ugu horeeyana u dhiib ha kana qaadin bui ilaa isagu kuu soo celiyo mooyaane waa koob xanaa ragga loo yeedhana waa ragee waa ahlu sufa kii horeeya markaasuu u dhiibay waan eegay waa caano halkoogii jooga kii kale aan u dhiibay halkoogii kii sagaashan toddobaatan nin iska dhe markaasuu nebigu uri ya abaa hurayra ayaa hara ii sheeg yaa rasuul lah adigii aniga hadh fadhiiso adu cab ku celi haddana waan cabd ku celi ilaa aan idhaahdo ilaaha xaqa kula soo saaray baan ku dhaartee caanaha meelay caloosheeda ay ka maraan oo bannaan haddeeto layguma hadhin baan idhi buui deedna markaasaan hambadii buu nebigu qaatay hambadii buu nebigu cabay alai salatu salaam waxaan ka wadaa fuqaradoodu baahi way qabeen laakiin baahidooda ma sheeganayn baahidooda iimaankaa daboolayay baahidooda iimaankaa daboolayay wallaahi waxaan u baahannahay maanta ummadda in iimaanka loo dhiso ummadda in ilaahay lagu xidho ummadda in aakhirada loo jeediyo ummadda in diintooda macaankood macaanka diintu ay leedahay loo sheego taan maanta u baahannahay waa taas ducaad ma noqonaa mise cubaad baan noqonaa bal kala doorta ya yaa u diyaar inu noqdo daaci caabida waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila dacaa ila allahi dacaa baa horaysa qum facandir baa horaysa wa camila saalixanna waa la dambaysiiyey aadaankaa horeeya salaadaa ku xigta dacwadaa horaysa camalka wanaagsan baa ku xiga nebiga adduunka imanaya risaalad loo soo dhiibayaa dacwad buu bilaabayaa dacwadda markuu bilaabo ayaa ummaddu diinta u soo jeesanaysaa markaasaa mujtamaca noloshooda diini ka muuqanaysaa lidaalika dacwaddu asaaska diinteena islaamka weeyaan markii dacwad la helo ayaa ummaddu diinta jeclaan daedna diinta inay bartaan oo ay ku camal falaan oo ay ku dhaqmaan markaasaa markaa ummaddu ay diinta macaankeyga dhadhamin insha allah dhahada diinta dadaalkeyga wakhtigeenna maalkeenna dhaqaalaheenna caqligeenna cimrigeenna inaan diinta gashana soo diyaar uma nihin wallaahi dacwaddu waa naxariis dacwaddu waa raxmad ummadoo masaajida loogu yeraa waa raxmad ummadoo qur-aanka la baraa waa raxmad ummadoo cilmiga la baraa waa raxmad ummadoo masaajida loogu yeraa waa raxmad ummadda oo ilaahay xaggiisa loogu yeraa waa dadka dhisidoodii war haddii magaalada oo dhan wada fooqan laga wada dhigo oo wadooyinkao dhanna lanooga dhigo muraayado oo wadanka oo dhanna qof aanan shaqayn la helo oo dadkao dhan wada shaqeeyaan laakiin dadkii ay been ku macaamaloodaan oo khiyaanadii ay badato oo ammaanadii ay yaraato oo kiibadii ay badato oo dulmigii uu bato oo zinadii ay badato oo fisqigii uu bato oo fujuurkii uu bato maan horo marnay mise waan dib u dhacnay bal iga jawaaba daarihii baan dhisnay wadooyinkii baan dhisnay mashaariic horomarneed baan samaynay jaamacadihii baan batay khariijiintii baan badatay jaamiciyiintii baa batay hoteeladii baa batay warshadihii baa batay laakiin dadkii amaano male run sheeg maaha amaano male run ma sheegayaan ballan ma ilaalinayaan cadaalad ma samaynayaan ixsaan ma samaynayaan isma jeclo isku damqani maayaan maan horo marnay mise waan hoosu dhacnay iniga jawaaba waan hoosu dhacnay idan hadday aqaladeennu aqaladeenni baadiyaha ay yihiin oon ari iyo geel aan dhaqanayno oon beeraha falanayno laakiin dadku ay yihiin dad ilaahay yaqaana dad ammaano leh dad shar khayr badan dad runsheegayaala dad cadaaladda ilaalinaya dad isku naxariisanaya dad isku damqanaya dad xumaanta ka dhiirinaya dad wanaagga jecel oo xumaanta necab hadday yihiin waan horumarna ogaada horumarku maaha dhiska horumara horumarku waa bini aadamka horumara weeyaan diintu markaa dadkay dhisaysaa daacigu wuxuu ka shaqaynayaa dib u dhiskii dadka ninka madaxa markay doorasho soo dhowaato madaxdu markay doorashada galayaan nin kastoo siyaasiga wuxuu yidhaahdaa wadooyinkan samaynaya ah, mashaariic horumarneed baan samaynaya tacliintan bilaash ka dhigaya tacliintan kor u qaadaya dhakhtaradaan badinaya ah, caafimaadkan bilaash ka dhigaya warshado ayaan samaynaya car nin madaxa oo odhan kara dadkaan hagaajinaya ma maqasheen weliga jawaaba waar ma maqasheen nin madaxweyneha oo yidhi dadka siday ku hagaagi lahaayeen baan ka shaqaynaya ma dhacda inuu yidhahdo may waayo fannigan dadka lagu hagaajinayo fanniga madaxda maaha waa fanniga culummada weeyaan waa fanniga ducaadda weeyaan waana taan u baahannahay maanta waa ta aan laanahay weeyaan halkaa xadiis baan ku soo khatimaya alaa ukhbirukum bikhayrikum min sharikum qaaluu balaa ya rasuul allah qaala khayrukum man yurja khayruhu wayumanu sharuhu washarukum man laa yurja khayruhu walaa yumanu sharuhu maynii sheegaa buu nebigu yidhi kiinayniigu khayr badan iyo kiinayniigu shar badan markaasay saxaabadu yidhahdeen ha markaa buu nebigu yihi kiinayniigu khayr badan waa ninka khayrkiisa la rajeeyo sharkiisana ummaddu ay ka nabad gasho khayrkiisa see khayrkiisa loo rajeeyaa ilmahaagiibaa maalan ilmo yar wax ku dhiftay markaasaa tiri hor ilmahaygiibaa maanta ilmo yaroo kala cawiray oo ilmaha ayaa dhalay odaygii hebel hebel baa dhalay markaas odayga ahaa war odaygaas waa oday helulkhayra waa oday miskiina waa oday macquul ah waa oday ixsaan badan marna isfahmi waayi maysaan waa nin laisfahmo waa nin cafis badan anigay beri arrinna dhex marto arrintii si khayr loo wanaagsan buu ku dhameeyey war nin shar laga filanaya maahine khayr baa laga filanaya inoo geeya kaasa inigu khayr badan buu nebigu yidhi ka kalena he waa kae khayrkiisa aanan la rajayn ma ilmahaagiibaa ilmihiisa wax gaadhsiiyey haa ilaahay baad leedahay kaabay arrini kaa gashay miya ahaa ilaahay kaa ilaahay waxa kaa siiyo ilaahay baad adiguna leedahay war i raaca oo bal ninkana dhexdhexaadi laysma fahmaba kaas waa nin tiisa unay la quman tahay garna ma gasho garna kama baxdo sharkiisana ilaahay baan ka magan galnay waa miaal yani xadiiskaasi eeg waa xadiis xasan ah dadka khayrka badanle nebigu sidaasuu u sheegay iyo dadka sharka badanleh marka haddaan diinta ka shaqayno dadka khayrka badan leh ee khayrka jecel ee ixsaanka badan ee dulqaadka badan ee wanaagga jecel ee cafiska badan ayaa mujtamaceenna ku badanaya haddaan diinta iyo dacwadda ka shaqayni weyno iimaanka hoosu dhadhacaya taqwada yaraan alla ka baqa yaraan deedna markaa waxaa kor maraya dadkii khayrka badnaa waxaa ka badanaya dadkee kafadda miisaanka taariku salaaga xaggan haddii la saaro maanta iyo dadka salaada ilaaliya iyoma badan iyoma badan war kafadda tee culus taariku salaaga cuslaanaya soo ma kafadda khayr dadka khayrka badan leh iyo dadka sharka badan le maanta mujtamaceenna ayaa ku badan meel walba caalamka waxaa maxaa keenay waa ka shaqayn la'aanta aan diinta ka shaqayni weynay ayaa badnimadii hoos u dhacaysaa hoos hoos hoos adduunyadiina kor u socotaa maanta marka ilaahay kuwa diinta ilaahay u dadaala ee barta ee ku camalfala ee ka shaqeeya ee ilaahay khayr uu ugu khatimo allah inaga yeelo soo diyaar manahin insha allah dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mowtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo dad badanoo walaalaheenoo muslimiina ayaa ducadoon ah oo muraadale mid walba muraadkiisa oo macsiya lahan ilahay gacanta midig ha ka siiyo dad badan baa xanuun ka cabanayo meel walba nooga soo duceeyale wixii xanuunsan caafimaad sariica allah ha siiyo wixii kurbasana kurbada allah ha ka faydo amni iimaankan allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaan muwaafiqiin midnimana allah siiyo sala allahu calaa sayidina muxamed